bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsali allahuma waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd wa canhu radia allahu canhu yani ibni cumar wey canhu ibni cumar radia allahu canhu qaal qasama wuu qeybiyey rasuulu llahi sal lla alay wasalam yowma khaybara maalintii khaybar lilfarasi faraska wuxuu u qaybiyey oo qayb ahaan u siiyey sahmayni laba saami walilraajili ninka lugta ah ee afantariga ama lugta ku dagaalamayana sahman hal sahmi buu nabigu u qaybiyey sal lla alay wasalam oo qayb ahaan u siiyey muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdigan meesha yaalan lilbukhaariyi buu usugnaaday waliabi daawuud abu daawuud waxaa u ashama wuu saami siiyey ama wuu qeyb siiyey nebigu sal ly wasalam lirajuli nin walifarasihi iyo faraskiisa halaaata ashumin saddex saami ama saddex nasiib ayuu nebigu sal lla ly slam qayb ahaan u siiyey sahmayni laba saami lifarasihi buu siiyey yani ashama sahmayni laba saami lifarasihi wa sahmanna wuu siiyey sahmayni buu siiyey oo lifarasihi u sugnaaday yani faraska dartartii loo siiyey waay wa sahmanna waa la siiyey oo lahu ninka xaalu u sugnaaday ayb xadiidkaas wuxuu ka hadlayaa haniimada markii lasoo qabsado gaalada laga soo qabsado oo khasaa'ista ilaahay tabaaraka watacaala tacaala ummaddan uu ku khasisay ah ilaan ummadihii hore haniimada looma ogoleyn haniimada looma ogoleyn ummaddan ubaa loo fasaxay marka haniimada qaabkeen loo qaybinaya waaye qaniimadan horaan usoo sheegna waxaa la yidhaahdaa wixii gaalada lagaga qabsado dagaal lagaga qabsado dagaal wixii lagu soo qabsado ayaa qaniimo la yidhahda ayib marka nebigu siduu u qeybiyey sal alay slam waxay ahayd ragga qaarna intay fardahooda la yimaadaan bay ku dagaalami jireen ragga qaarna lugtooday ku imaan jireenoo markaasay lugtooda ku dagaalgeli jireen marka ninka faraska wata ee faraskiisiina ku dagaalamaya isagana dagaalka ku jiro iyo ninka keligii dagaalamaya faras wada nin isku saami maaha markii haniimada la qaybinayo faraska waxaa loo qadari jiray oo nabigu qayb ahaan u siin jiray laba saami ninka faraska watana wuxuu siin jiray saami sidaasuu saddex saami ku qaadan jiray baynamaa ninka keligii dagaalamayo faras wada nin hal saami buu yeelan jiray marka faraskii baaba ninka keligiia ka badan faraska ka ka saami badan ama ka qayb qayb weyn sidaa in loo qaybinayo faraska laba qaybood la siinayo ayaa waxaa ku tegay alimaam maalik shaafici axmed iyo keyrkoodba sidaasay marayaan leanna waxay leeyihiin faraska horta wuxuu u baahan yahay yaxtaaj ilaa mu'ana ama ma'uuna yani kharash buu u baahan yahay ninku markuu faras wato oo ku dagaalamayo faraskii ilaalin buu u baahan yahay calaq buu u baahan yahay dhankaasi horta baahi siyaado ah oo ninkii nugta ahaa uusan qabin buu qabaa ninkani waa midda labaade faraska yani dowrka iyo kaalinta iyo roolka uu ciyaarayo dagaalka marka la yidhahdo ninka waa ka xog badanya yani waa tiknikadii waagaas lagu dagaalami jiray waay muxuu ahaay ninkii taagni taangi keenay ama kaaro keenay ama diyaarad keenay hal ruuxa ka xoog badan tahay sooma tii oo kale way marka sidaas daraaddeed baa loo labalaabi jiray haniimada loo labalaabi jiray ayb culimadu waxay ka hadlaan hadduu fardo fara badan dagaalka kusoo galo ka warrama hal faras hadduu kusoo galo la garay isagana saami buu leeyahay faraskiisuna laba saami buu leeyahy sidaas saddex saami ku qaadanaya cinda aljumhuur laakiin hadduu saddex far soo gashado meesha ka war oo midna ku dagaalamo midna dad u dhibto oo loogu dagaalamo waxay leeyihiin badankood jumhuurta badankood waxay leeyihiin hal faras waxaanahayn wax kuma qaadan karo ayib laba farasna culimada qaar baa qabo waxay leeyihiin laba faras ha laakiin wixii ka siyaasan maya laakiin laba faras wixii ka siyaasan waxay soo guurinayaan ijmaac iyo in laysla ogol yahay inuusan wax ku qaybsan karin oon qeyb lagu siin karin labada faraska labaad baa laga muransan yahay ka koobaadna waa lasla ogolya sidaas man wacan macli bni yaziidin meeshaa marka waxaa ka muuqata sidiisaba faras alkhaylu fii nawaasiha alkhayru ila ywmi alqiyaama alajru waalmaqnam faras fardaha ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso foodeeda ayaa khayr lagu guntay buu nabig sal l sl yani khayrka foodeeda ku guntani waxa weeyaan ajirna way leedahay haniimana way leedahay waxaa ka muuqata marka ilaa qiyaami saaca inay farduhu dagaalka ay dowr ku leeyihiin oy dagaalami doonaan macnaha ayb wa can macli bni yaziida qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal alay wasalam oo yaquulu leh laa nafala ziyaado siin ma jirto ilaa bacda alkhumusi khumuska kadib mooye yani ziyaadadii la siinayo ciidanka qaarka ziyaadada la siinayo ciidanka qaar ka mida ma jirto ilaa khumus kadib mooye markii khumuska la bixiyo kadib unbaa nafalka la bixinaya raw axmed baa wariye waa abu daawuda wasaxaxa waxaana saxiixiyey alطaxaawi axaawi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu cabdilhaadi iyo sheekh albani iyo keyrkood waxaan soo marnay nafalka macnihiisa nafalka macnihiisa xadiidkii cabdillaahi bni cumar ee darsigeenii u dambeeyey wa nufiluu baciiran baciiran neef neef geela ziyaado loo siiyey waxaa kaloo soo warnay cinda aljumhuur inuu nafalku mashruuc yahay waase soo silmaanayo macnaheedu waxa weeyaan ciidanka markuu soo helo haniimada soo helo ciidanka qaar ka mida ah in wax loo siyaadiyo oo haniimadii wixii ragga kala qaybsanaya wax ka siyaasan in laga siiyo haniimada waa kaan soo sheegnay in laysku khilaafsan yahay ma aslul haniima laga siinaya mise khumuskii baa laga siinaya mise khumusul khumus baa laga siinaya kullu dalika waa khilaaf jira rawaxa wariya xadiidka axmedu axmed baa wariya abu daawuuda wasaxaxa waxaa saxiiyey alطaxaawiyu kadalika ibn cabdilhaadi iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan wuxuuna rajaxayaa ra'yiga culimmada qaar ka mida oo qaba haniimada markii khumuska laga saaro khumuska markii laga bixiyo wixii soo hara unbaa muxuu ahaayey laga bixinahayaa muxuu ahaayey nafalka laga bixinaya ayib laakiin weli xadiidka ixtimaal ah waxaa jira laa nafala idan ila bacda alkhumus khumuska markii laga saaro markaa unbaa la bixinayaa nafalka iyo ziyaadada la siinaya ciddii markaa la siin rabo oo imaamku ama amiirku siin rabo laakiin weli waxaa ixtimaala jira nafalkaasi ma baa laga bixin mise khumuskan la saaray baa laga bixin weli ixtimaalkaasi waa jira waana muxuu ahaayey meesha khilaafku ku jira w an xabiib ibn maslamata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi shahidtu waxaan xaadiray bu rasuul allahi sal ly wasalam oo nafala ziyaado siiyey alrubuca afar meelood meel fi lbad'ati bilaabidda hore wathulusa saddex meelood meel siyaado siiyey fi rajcati soo noqoshadii dhexdeeda rabaa waxaa wariyey abu daawuuda wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu ljaruud waibnu xibbaana waalxaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani kama fii saxiixi sunani abi daawuud wahayrihi xadiidku waa sugan yahay macnaheedana waxaa laga wadaa ciidanku markuu sii socdo oo uu duulaanka sii yahay oo cadowga ku sii socdo wixii uu helo siyaadada laga bixinahayee ciidanka qaarkii la siinayo iyo markuu soo noqdo oo intuu cadowgiisii ka soo noqdo jidka soo hayo wixii uu la kulmay uu soo qaniimaysto nafalkiiyo siyaadada laga bixinayo way kala duwan tahay markuu sii socdo oo ciidan ku wajahan yahay oo xaaladu jidku cabsi badan yahay markaasi wuxuu helo ul saddex meelood meel ayaa ciidanka siyaado loo siin jiray ciddii markaas siyaado la siinay kooxdii maalan wax soo qaniimaysatay ninkii maalan muxuu ahaay wax yani camal ziyaadaa ama dadaal ziyaada a bixiyey wixii siyaadee la bixinayo qadru hulus bay ahaan jirtay saddex meelood meel laakiin cudur markuu soo noqdo jidkiisii dib ugu soo noqdo cabsidu way yaranaysaa cabsidu way yeeranaysaa soo noqodkaasi marka wixii uu qanimaystooo ciidanku soo helaayay afar meelood meel buu nafalku ahaan jiray dabcan garo oo dee wixii kale waxaa qaybsanaya ciidanka intiisi kale ula siman yahay inta siyaadada loo siinayo waa intee qadru ulus waa si socda wa qadru rubuc waa rajcada iyo qufuulkaiyo soo noqoshada way macna sidaas weeyaan mashruuciyadeedana waxaa qaba culimo badan baa qabaan ayib arrintaa kulligeed waxay u noqonaysaa ra'yiga amiirkay u noqonaysaa ra'yiga amiirkay u noqonaysaa muxuu siinayaa qiyaastee buu siinayaa yuu siinayaa oo ku khaas yeelayaa kullu dalika tarjic ila ra'yi alamiir isagoo kolba maslaxada fiirinaya ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحول كان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم yunasilu mid siyaabo siiya buu ahaa bacda man dad qaarkood oo yabcahu uu diro oo min asaraayaa ciidamada yaryar ka mid ah. lianfusihim nafafyaalkooduu siyaado u siin jiray khaasatan gooni ahaan siwaa qismati caamati iljeysh ciidanka intiisa kale qeybtooda waxaan ahayn buu siin jiray siwaa qismati caamati iljeysh jeyshka kale oo dhan qismada iyo qeybta la siiyey waxaan ahayn oo ka siyaasan yuu siin jiray saraayaadka qaarkood ayb macnaheedu waxa weeye eh, maalan ciidan yar baa baxaya sariyadu waa ciidan yar waa kaan soo marnay saraaya waa ciidan yar oo qarsoomi kara waa kan wareentada la yidhaahdo si fudud intuu u baxo buu wax soo geysan karaa ciidan weyn oo jiitamahayo oo ma aha la arkayo waa ciidan qarsoon oo si fudud u bixi kara ciidan yar baa marka baxaya oo ciidankii weynaa ka mid a ah, dagaal bay soo gelayaan waxbay soo qaniimaysanayaan way soo helayaan saa soo sheegnayba calaraajix waxay soo helaan ciidankii weynaabaa la leh leanna wuxuu u yahay muxuu ahaayey eh, wuxuu u yahay gurmad buu u yahay oo dhabar buu u yahay oo wuxuu u yahay muxuu ahaayey meelay ku tiirsan yihiin ciidankaa weyn marka wuu la wadaagaya sariyadan iyo ciidanka yaree marka soo galay dagaalka ee qaniimaduna iyagu keenay ciidankii kale qaybtiisii la sinaan maayaan wixii ciidankii kale helayna way helayaan gooni ahaantoodana wax dheeraadaa ah loo siinaya saas wey macana sidaas wey marka xadiidka waxaa laga wado kaana rasuululah sal alay slam yunafilu mid siyaabo siyabu ahaa bacda man yabcasu dadka uu diraya qaar ka mid a ah, oo min asaraayaa sariyooyinka ka mid a ah, culimmada yarkay qarsoomi kara lianfusihim nafdiyaalkooda yuu siyaado siin jiray khaasatan gooni ahaan siwaa qismati caamati aljeysh ciidanka dhammaantii ama intiisa kale qeybtiisa waxaan ahayn buu siin jiray muttafaqun caleyh marka nafalkaas waa jaais se waajib ma ah ra'yulimaam buuna u noqonaya ala raajix saas way macana waajibku ma ah wacanhu radi allahu canhu canhu waxaa laga warinaya macnaha ibnu cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahay nusiibu kuwa asiiba oo hela kunnaa waxaanu ahay nusiibu kuwa asiiba fii maqaasiina duulaanada dhexdooda duulaanadanada duulaanadanada dhexdooda waxaanu asiibi jirnay alcasala malabka waalcinaba iyo cinabka fa na'kuluhu waanu cuni jirnay walaa narfacuhu mana aanan kor yeeli jirin yani maan laa narfacuhu ilaa mutawa ilaa mutawalli lqisma waay ilaa mutawalli lqisma ruuxa u xil saaran qaybinta haniimada xaggiisa maanaa u kor yeeli jirinoo maanaan haniimada ku dari jirin waay intaanaa haniimada gaadhsiinin baan iska isticmaali jirin rafciga saasaa laga wada walaa narfacuhu ma aanaan kor yeeli jirinoo maanaan gudbin jirin waay rawa waxaa wariyey albuhaari bukhaariyu bukhaari baa wariyey weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday kadalika tawraan iyo bayhaqina wayla warinayaane falam yu'khad lagama qaadin buu ihi minhu kaa isaga ah cuntada iyo malabka iyo cinabka iyo lam yu'khad lagama qaadin minhu xaggiisa alkhumusu shan meelood meeshii lagama qaadin shan meelood meeshii caanka ahayd oo haniimada markii lasoo qabsado laga qaadi jiray shan meelood marka loo dhigo meel ka mid xubinkaas gooni baa loo qaadi jiray waa ka maxaa ahay suurat eh, lanfaal lagu qeybiyey khumuskaas arbacata akhmaaska kalena dee ciidankaa iskale marka tan wixii malaba iyo cinab iyo isaga khumus lagamama qaadi jirinba markaan helaba waan iska cuni jir haniimadana maana ku dari jirin wasaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey waa ziyaadadan dambe wakadalika sheekh albaani baa saxiixiyey xaafidku wuxuu leeyahay fi talkiis ibnu xajar weeye daaraqutni wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay cala bni cumar sidaasuu rajaxay ayib xadiidka marka wuxuu faa'ideeyey cuntada wixii markaa cunto ah oo cunitaan u diyaarsan oo bisil ciidanku markay helaan oy gaalada ka qabsadaan inay khaniimada ku daraan waxba laasimaa meeshaasbay ku cuni karaan meeshoodaas bay ku cuni karaan inta qabsata waa iska cuni waxa la kor yeelayo la geynayo haniimada lagu darayo oo amiirka ama ninka qaybinta qaabilsan lagu wareejinaya waa wixii aan cunto ahayn wixii cuntaa ah marka waa la cuni malabow cinabow cunto kaloo bisilay waa la cuni ilaa imaam maalik xataa u yidhaahay xoolaha nool haddii la qabto xataa oo loo baahanyo la gaajaysan waa la gowracan karaa intaan la geynin gurin baa meesha haddii loo baahan yahay saasuu imaam maalik leh sida waxaa qaba jumhuurul baa qaba culimada badankood baa qaba in waxyaalihii cuntada ah la cuni karo intaan loola gudbinin waxa laga figa cunto ah oo muxuu ahay dadku ay caadaystaan cunidooda macnaha waxay kala mid dhigaan sidoo kaleeto calafka xoolaha fardaha iyo dameeraha iyo xoolaha iyo calafkooda waxay daaqaan isagana haddii gaalada laga qabsado haniimada in loo gudbiyo waxba meehe waxay leeyihiin cuntada xoolaha la iska daajin karaa ama imaamku ha idmo yuus ama yuusan idmin bay leeyihin maanaa bacdu ahlilcilmi baa khilaafsanoo waxay leeyihiin waa ghuluul bay leeyihin waa huluul waxba haddiiba shayba gaalada laga qabsado ama cunto bisil ha noqdo ama wax kayd kayd geli kara ha noqdee waxani waa waa waa haniimo haniimadii ood hoos wax uga qaadatood qarsatana waa huluul sidaas daraaddeed ma bannaane culimada qaarkood soo istaageen asawaabu waxa weeye iyo sida raajixa waa in la kala qaado wixii cunto ah axaadiistaasi gooniya u tilmaantay in la cuni karo xadiiska markaasi kacaysa waxaa ka mid a ah macnaha kutusaysa xadiidka ibnu macqin wuxuu yidhi asabtu jiraama shaxmin jiraama shaxmin yowma yowma khaybar maalintii khaybar oo yahuudda lagula dagaalamay khaybar ayaa waxaan helay buu yidhi weel ay xayd ka buuxda xaydh xaydh baa ku jirta markaasaan intaan weelkii qaatayo xaydi arka ah, waxaan igu yidhi faqultu laa ucطii minhu axadan ah, maanta tan nina kasi wax ka siin maayo igu tan soo maa maanta nin ila wadaagi haya ma jiro keliga igu ta hadalkii aan lahaaba failtafattu buuhi gadaal baan mincigsaday faidaa rasuulu lahi sal lay slam yabtasim buui ila nebigu ay maqlahayo gadaal taaganoo muusoona haya buui oo igu qoslahayo marka nebigu sal alay wasalam ma dhihin war waa qaniime waa lagula leeyahay ma dhihin tan maanta anay khaas ugu tahay baan adhi buui waana la tegey buui soo celi lama dhihin marka waxaa laga qaada wixii cunto ah baabkaas weeye nusuusta iyo axaadiista quluulka ka hadlaysa ee reebaysana waxaa khasisaysa axaadiistan ka soo reebaysa wixii cuntaa ah. wixii cuntaa ah marka waa la isticmaali karaa waana la cuni karaa way macana adigoon gudbinin ayb waxaa kaloo xadiidkan laga faaidaysan oo faa kale u wataa wixii cunto ahee markaas ciidanku qabsado ayadana inaynan lahayn takhmiis inaysan lahayn khumus lagama bixiyo lafdiga abu daawuud baa marka kutusiyo falam yu'khad minhum khumus ilan haniimada kale sooma ahayn shan meelood inta loo kala qaado meel ka mida ah in la gudbiyo afarta kaleetana ciidanka loo qaybiyo soo maa meeshii la gudbin lahaa cuntada kuma jirto cuntada iyadoo sideeda oo iswada socota oo khumuskii laga qaadin baa la cuni oo ciidanku cuni karaa macna ayib وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال وحوري أصبنا وحن أصيبنا طعاما عمت يوم خيبر ما ننتي خيبر فكان وحوها الرجل منك يجيء مدي ما دوأها فيأخذ مركاسو قادني منه عنطل حقا وحكا قادني miqdaara maa yakfiihi wax ku filan qadarkiisuu qaadanaya wax ku filan qiyaas qiyaas ku filan yuu cuntadaa ka qaadanaya uma kadibna yansarifu wuu gadoomahayo wuu laabanayey akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray wakadalika axmed wasaxaxahu waxaa saxiiyey ibnu jaaruud waalxaakim dahabi waa ku waafaqay iyo sheekh albaani xadiisku waa xadiis saxiix ayb xadiistii hore macnahay kutusayen buu kutusiyo maalintii khaybar wixii cuntee saxaabadu ay qabsadeenoo ciidanku qabsaday nin walba in ku filan intuu ka qaato iska noqonayo lama weydiinin fasax lama warsanin muxuu ahaaye aayad inta layska cunaybaa nin walba intii ku filan ka qaatay baa iska kala tegay macnaha ayib xadiistii hore macnaha kutusayso wixii cuntaa inay bannaan tahay oo la qaadan karayo oo haniimada in lagu daro ayna laazim ahayn ayay kutusaysa axaadiistaas wacan ruwayfic ibni haabitin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly aslam rasuulku wuxuu yihi man kaana ruuxii ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakharo falaa yarkab yuusan fuulin daabbatan daabad oo min fay-i lmuslimiina muslimiinta faygooda ka mid waxyaalaha muslimiinta usoo noqday oo gaalada ka soo noqday oo xoolo ah daabad ka mida yuusan fuulin xataa idaa acjafaha ilaa markii uu caateeyo oo uu weyd ka dhigo weyd caata ka dhigo suu u saarnaaoo gaadiid uga dheganahayo u isticmaalayay markuu caateeyo weyd ka dhigo raddaha wuu celinayaa fiihi wuxuu ku soo celinayaa muxuu aha faygiibuu kusoo celinaya man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhiri falaa yarkab yuusafuulin daabatan oo min ay fayi lmuslimiina muslimiinta faygoodii haniimadii xoolihii gaalada uga soo noqday ka mida yuusan fuulin xataa ilaa idaa acjafaha markuu caateeyo raddaha uu celin fiihi fayga dhexdiisa uu kusoo celinayo walaa yalbas yuusan xidhanin thawban marana yuusan xidhanin oo min fayi lmuslimiina muslimiinta faygooda ka mida wixii gaaladu uga soo noqday ka mid a xataa idaa akhlaqahu markuu maradii uu duugeeyo ah, markuu marada duugeeyo oy duug noqoto khaliq ah, thawbun khaliq baa la khaliq khaliqa waa markuu yahay uu duugoobo oo maradu ay baaba'do way macna xataa idaa akhlaqahu markuu duugeeyo raddahu maradii buu celinayaa fiihi fayga dhexdiisuu ku celinaya akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda waa soo saaray wadaarimiyu wa rijaaluhu xadiidka rijaashiisuna laa ba'sa bihim wax dhiba ma qabaan way macna الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود وحليه حسن صحيح حديث هو حديث حسن وصحيح وحديث وقوي معنا حديث كان وحة المامية ولا فايدس kow wixii gaadiid ah ama daabad ah daabadda waxaa la yidhahdaa sida qaalibka ah yani waxaa loo isticmaalaa fardaha iyo dameeraha iyo afar lugleyda ayaa loo isticmaalaa daabadda curfiga luqawigana waxaa la yidhahdaa wax kastoo dhulka korkiisa ku socdaa loo isticmaala marka wixii gaadiid ah ee galada laga soo qabsado intaan haniimada lagu darin waa la isticmaali karaa laakiin isticmaalkaad isticmaalayso wuxuu ku xidhan yahay inaadan iska haysanin ilaa ay ka caatoobayso saas maanaa nahyigu wuxuu ku xidhan yahay haayuu leeyahay nahyiga iyo reebidda lagaa reebayaay haayadeedu waxa weye waa marka aad intaad iska haysato markuu caatoobo oo weyd noqdo oo dhammaysato aada soo celiso kadalika waxaa la mid ah dharkaa isaguna la mid a ah. dharkii waa xidhan kartaa wixii dhar ah ee la qabsado isagana waad xidhan kartaa laakiin ilaa mataa ilaa goorma isagana waxaa lagu xidhay markaad duugaysood manaafacaadkiiba ka dhamhaystaan soo celinaya lagaa yeeli maayo saas man marka muxuu ahaayey shayga waad manaafacaadsan kartaa inay bannaan tahay ilaa heerkaa uusan gaadhin gaadiidkii intaadan caataynin iyo maradii intaysan duugoobin inaad isticmaali karto isticmaal aan keenaynin ilaa heer duugoobid iyo heer caatoobid isticmaal ka sokeeya inaad isticmaali karayso ayaa waxaa qaba jumhuurulculamaa waxayna ka qaadanayaan xadiidka daahirkiiso waxay leeyihiin daabbata xataa idaa acjafaha nahyigu wuxuu gaayadiisu ay tahay marka aad caatoonayso oo saaad u isticmaalayso intaad ka dhammaysato muxuu ahaaye hilibkii iyo cayilkii iyo xooggeedu intaad ka dhammaysato maray caatooda inaad soo tuurto kadalika maradii intaad isticmaasho isticmaasho maray baaba'day oon cidna wax ku fali inaad soo tuurto markaa way marka nahyiga ku saabsan yahay laakiin inaad bacdal waqti ood u baahan tahay isticmaasho kadibna keento taa iyada ah waxay leeyihiin way bannaan tahay sidaasayna u badayeen culimmadu wacan abi cubaydata bni jaraaxin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lay aslam yaquulu isagoo leh yujiiru waxaa ammaan siinaya yujiiru waxaa ammaan bixinaya cala almuslimiina muslimiinta korkooda waxaa ammaan ku bixinaya bacduhum qaarkood qaar iyaga ka mid a ayaa korkooda ammaan ku bixin karo dad kaleeto ammaan siin kara ayaga oo muslimiinta intoodii kale ka turjumaya oo matalaya akhrajahu waxaa soo saaray ibnu abi shayba soo saaray wa axmedu iyo axmed wa fii isnaadihi sanadkiisana dacfun baa ku sugan wa ayb sanadkiisa dacfi baa ku sugan lianna madaaruhu lianna madaarahu cala alxajaaji bni arطaca wa huwa daciif xadiidka sanadkiisu wuxuu ku wareegaya nin la yidhahdo xajaaj ibnu arطaca oo mudallis oo daciif sidaas daraaddeed buu xaafidku yidhi fii sanadihi dacfun qisuu leeyahay xadiidku daciifku ha ahaadee sanadkiisu daciif ha ahaadee daciifku wuxuuna ahaa abu umaama ayaa wuxuu yidhi ajaara rajulun min almuslimiina rajulan nin muslimiinta ka mid a baa nin gaalada gaal abuu ah ammaan siiyey buu ammaan geliyey yani waxa weya wuxuu u ballan magan buu siiyey inaan la dilaynin dhib loo geysanaynin muslimiinta intooda kale ammaan noocaasu siiye ciidankaas ninkaasi ku jirana waxaa wata oo amiir u ah abu cubaydat bnu ljaraax abu cubaydat bnu jaraax amiinu hadihi lumma baa ciidanka wata waxaa la socdo ciidanka ka tirsan khaalid ibn lwaliid iyo camr ibnu caas khaalid ibn waliid iyo camr ibnu caas baa marka waxay yidhaahdeen laa nujiiruhu ninkaa uu ninka muslimkii ammaanka siiyey ammaangelintiisa ku nabadgelin mayno waana dilaynaabay dheh ma daynayno markaasa abu cubayda wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal lla alay wasalam oo leh yujiiru cala almuslimiina axaduhum muslimiinta ammaankooda waxaa bixiya oo ammaankooda iyo muxuu aha nabadgelyadooda cid kale siin kara mid iyaga ka mida qaar ayaga ka mida ninka waa nin muslim ah ammaan buu bixiyey magan buu samaystay ruuxankaata uu ammaanka siiyo maganta u ah uma gacan dhaafi kartaan mana dili kartaan aamin weeye maadaama uu ammaan siiyo saasuu ku yimid marka xadiidku waana xadiid sanadkiisu daciif yahay laakiin shawaahid buu leeyahay oo waa inoo soo socdaa wliyalisiyi ayaalisi waxa u sugnaaday abu dawuudin ayaalisi waxa u sugnaaday min xadiidi camri bni caas camri bni caas xadiidkiisa xaal uu yahay yujiiru waxaa korinaya ama yujiiru waxaa nabadgeliyo bixinaya muslimiinta ka ugu hooseeya waa xagga adduunyada marka la yidhaaha muslimiintu kala hoosaynaiyo kala sarrayntoodu asal ahaan alla kacabsigay ku salaysan tahay inna akramakum cinda allahi atqaakum laakiin xagga adduunyada mujtamaca dhexdiisa marka la isfiiriyo baa magac leh oo cid baa sharaf lagu sheegaa oo muxuu ahaay qoys baa magac lagu sheegaa oo ninbaa kursi oo ninbaa jahle laakiin intaa midnaba cidaan oo ka ugu hooseeya kaasaa ammaanka muslimiinta bixin kara kooda ugu hooseeya xataa waa bixin karaa buu nabigu sal lay aslam xadiikaasi min xadiii camr bn cas markuu yahay abu daawuudin tayalisina uu soo saaray sanadkiisa waxaa ku jira rajul mubham ah wabitaali sanadkiisu daciif waay laakiin xadiidku saxiixun bishawaahidihi weeye oo qaar ka mida inoo soo socdaan sida sheekh albani caleyh raxmatullah fi silsila saxiixa uu ku xaqiijiyey xadiidka raqamkiisa axaadiista shawaahidda waxaa ka mide ah u markhaati kacaysa inoo soo socoto oo muslimiinta kooda ugu hooseeya iyo kooda ugu sarreeya ka ugu dhexdhexaadkaba ruux iyaga ka midaba hadduu gaal ammaan siiyo muslimiinta kaleeto ballankaas iyo ammaankaas waa inay ilaaliyaan lama dhihi karayo keligaa baa tahay seed ammaan ku bixisa ah, adoo keligaa ah. seed ammaan ku bixisa sidaad muxuu ahay ku yeelatay magan aad ku yeelatay mar wa fi saxiixayni waxaa ku sugan can caliyin radi allahu canhu xaa laga warinayo dimmat lmuslimiina can caliyin radi allahu canhu markuucaway macna dimatu lmuslimiina muslimiinta cahdigoodi iyo ballankoodu waaxidatun mid waay dimmadu waa cahdiga wey man ballanta nabadgelyo siinta iyo ammaangelinta ballanta noocaasa bixinteedu muslimiintu ay bixiyaan waa hal mid waa hal mid dimatu lmuslimiina waaxida yascaa waxaana u soconaya oo samaynaya biha iyada adnaahum kooda ugu hooseeya yascaa waxa u saxyinaya oo ka shaqaynaya oo samayn kara weye adnaahum kooda ugu hooseeyaa ka shaqayn kara zaada wuxuu ziyaadiyey ibnu maajah min wajhin aakhara weji kale wuxuu ka ziyaadiyey iyo dariiq kale wa yujiiru waxaa badbaadin kara oo nabadgelyo siin kara gaalada iyo dadka kalean muslimiinta ahayn calayhi muslimiinta korkoodana ku siin karay yani ijaara iyo nabadgeliya siin muslimiintana ku dul soconaysa wey macnaha oo isaga khaas ku ahayd calalmuslimiina almuslimiina wax loo cabiray saas wey yacani wayujiiru waxaa ammaan bixin kara calayhim cala almuslimiina korkooda waxaa ammaan iyo muxunaha ku cahdiya ballan ku bixin karaya aqsaahum kooda ugu shisheeye wey macnaha aqsaahum kooda ugu durugsan deegaan ahaan wey macnaha xagga deegaanka kooda ugu fog ammaanka uu bixiyo muslimiinta intooda kale waa ku soconaysa waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibn maaja waa ziyaadadan dambe wayujiiru calayhim aqsaahum ziyaadadaasi waxaa kaloo wariyay abu daawuud iyo axmed sheekh albaanina wuxuu leeyahay xasanu saxiix marka xadiidku axaadiis horu uu markhaati kacayaayo muslimiinta dimadooda iyo cahdigoodu waa mid waa mid cahdiga iyo ballanka iyo nabadgelyo siinta yaa bixin kara ma dowladunbaa bixin karta maya dowlad keliya qaaskumaa ma oday iyo madax iyo suldaan keliyaa bixin kara maya ma ragga keliyaa bixin kara maya ma dadka magacale iyo dadka wejigale iyo keliya iyo dadka jagada ku fadhiyaa bixin kara maya adnaahum kooda ugu hooseeyaa bixin kara hadduu bixiyana muslimiinta intooda kale waa ku qasban yihiin inay cahdigaa ilaaliyaan laanno cahdigoodu waa mid cahdigood iyo dimadoodu waa mid saas maanaa allahumma haddii maskaasi muslimiintu intay laba maamul iyo wax kala yeeshaan sida hadda jirtoo kale maamullo kale gedisan intay soo baxaan waxaa la yidhaahda muxuu ahaayey eh, hal yatajaza alcahdu masalo layidhahdaa jirta cahdigu ma qaybsami karaayo muslimiin waxaan u jeedaa gaalo muslimiin colla ah oo dagaal kala dhexeeyo muslimiin kale ahdi iyo nabadgelya ma ka dhaxayn kartaa mise marba hadday qayb muslimiinta ka mida dagaal kala dhexeeyo oo ay la dagaalamayaan muslimiintii dhan la xarbiyiin bay leeyihin oo kulli waa muxuu ahay eh, maba jirtaba wax la yidhaahdo qaybtanina cahdi bay kula jirtaa qaybtanina dagaal baa kala dhexeeya oo masalada fuqahadu ay dhahaan tajazu alcahdi cahdiga ma qaybsami karaa raajix ah inuu qaybsami karo hadday jihadu qaybsanto jihadu hadday qaybsanto tabacan laha ayaa waxaa qaybsami karaya muxuu ahaayey sida qur-aanku waa tilmaamay ilaa calaa qawmin baynakum wa baynahum mihaaq ah. yani waxa weyaan qolo muslimiinta qaar ka mida dagaal kula jira idinkana cahdi iyo ballan idinka dhexeeyo kadalika waxaa ku tusaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu ree maka la galay ree maka markuu la galay heshiiskii dheeraayo inoo soo socda oo tobanka sano oo xaba joojinta ah uu la galay heshiiskaas waxaa ka mid ahaa bunuuddiisa iyo qodobadiisa lagu heshiiyey ciddii kaa timaadda adiga muxamed oo mujtamacaaga iyo dadkaaga ka soo noqda oo annaga noo timaada haddaan reer quraysheedna lagama daba imaan karo xor weeye ciddii annaga naga timaada oo diintaada soo gasha oo madiine kuugu timaadana waad noo soo celinaysaa taad soo qabato baad soo dhiibi heshiiskii sidii buu ku dhammaaday waa la saxiixay markii la saxiixay intaan weli heshiiskii la saxiixinoo qoraalkiiba lagu jiro ayaa waxaa yimid nin la yidhahda abu jandal oo aabbihii suhayl ibnu camrin uu yahayba ninka quraysh matalahayee heshiiska nebiga la gelaya aabbihii wiil ninkan imaanaya aabbihii baaba heshiiska wax ka gelaya isagaaba oday ka ah heshiis gelitaankiisa markaasu wuxuu yidhi ninkii abu abujandalo waxaa yidhi marka oo dabran oo xidhxidhan oo siqahaya si tacbaana ku socda muslimiintu isku soo dhex tuuray marka suhayl ibni camr wuxuu yihi maxamedow heshiiskan aan gelayno cidda ugu horraysayn ku fulinayno waa inaad ceriso buuhi wiilkaygaas meesha isku soo tuuray warta heshiiskii weli maynaa saxiixine heshiiska marka la saxiixa kadib buu taabagalaa sooma heshiisaan weliba la saxiixin baa weli aan ka hadlayno wiilkan yimid ha ku dabaqmo say wax kaa yihi maya buuri maba qorayaba heshiiskana maba qaadanayo mana saxiixayo buui haddaanan ku bilaabin buui ninkan celintiisa wayha ceshobuu ku yidhi ala isagoo dhawaaqayo ku hai muslimiintiio war walaale xaggii laii celi war gaaladii war way dhibaya qaadaa la yidhi wuu ceshay wula tegey heshiiskii sidii baa lagu saxiixday nin la yidhahdo abubasiir oo maalintii dambe carar ah oo maka ka soo fakaday baa nabiga madiine ugu yimi sal lay sl soo islaamay sidii heshiisku ahaa quraysh laba nin bay kasoo daba direen labadii nin baa nabiga madiine ugu yimi sal lay waslam maxamedoo heshiiskii naga dhexeeyey abubasiir noo soo gacan geli baa leeyahy nabigu sal lay waslam maadaama mamlakadiisi iyo maamulkiisu uu hoos yimid uu soo qabto wuu dhiibay waa kan buuhi qabsada abubasiir waa lala tegey laba nin baa waday markay dhexda sii marinayaan ayuu xeeladaystay oo wuu siray mid iyaga ka mida ah buu hubkii uu watay uu si fudud ugala wareegay sheekadu rag wada socday waa la sheekaystay oo hubkiibuu si fudud uga qaaday kiibuu dilay kii markuu dilay ayaa kii labaad baa intuu argagaxay oo isku naxay uu soo cararay meel kaleo marka uu fakan ma jirto madiinuu nafkula soo cararay abubasiirna waa daba ordahaya seeftiisi baa galka uga siibanta nabigu isku soo dhex tuuray wuxuu hi maxamedu maanta i badbaadi maanta ninkan iga badbaadi asiguna wuxuu le nebi allow ballantaadii adiga waad fuulisay ninkaa faraha iga qab ninkii keligii isagoo abulafihiisa markdambe la cararo maku ku noqday abubasiir wuxuu ogaaday inaan sidaa lagaga hadhaynino wafdi kale lasoo diri doono oo nebiguna uu dhiibi doono sal alay slam abubasiir markaasu intuu go-aan qaatay ayuu intuu meeshiiba nebigu ka talinaya isaga tegey yuu badda xeebteeda duur buu galay meel duur ah oo inta badan jidkii ay qurayshi ka adeegan jirtay meeshiibuu galay meeshiibuu marka ku dhuljiifeeyey nimankii lii jira quraysh iyo waxeedii o dhan dhagtu ka saaray wixii kasoo baxuu qabsadaa wuxuu heluu qabsadaa wuu weeraraa naftuu u keenay waa nin jabhada meelay ugu hagaagaanna ma yaqaanaan quraysh waa gubatay waa rafaaday nabiga erda usoo soo diray sal alay slam waxay yidhahdeen maxamed ow abubasiir naga qabay dheh abubasiir naga qabay ballan baana kugu qaadanaa inaanaan soo raadsanin sidii baa loogu yeedhay abubasiir abubasiir marka quraysh dagaal buu kula jiraa sooma nebiguna cahdi buu kula jiraa soma aw qasiir markii dambe kooxaa u tegayoo wax alla wixii maka lagu dhibay muslimiintoo dhan dowladda awqasiir bay ku biiraan halkaasuu koox weyn ku samaystay marka nin ragu ahaa marka yani waxa waxaa laga qaadanaya marka qisadaasi masalada la yidhaahdo tajazu lcahdi cahdiga muslimiinta qaar ka mid a ah, iyagoo gaaladu cahdi kula jirto ayaa muslimiinta cahdiga ay kula jiraan nidaamka u taliya wixii ka baxsan dagaal iyo xarbi waa ka dhaxayn karaa yani muslimiinta qaar ka mid iyoga ah cahdi kula jira kuwa kalena dagaal waa kala dhaxayn karaa masaladu marka waxa sawaab ahaan sidaas weeyo sida sawaabka ah cahdigu yatajaza masaladaasi bimacna waxa weeyaan dimmatu lmuslimiina waaxida yasca biha adnaahum iyo masaladani marka way kala duwan yihiin farqiba udhexeeya saas wey macana ayib xadiidkani marka waxaa laga qaadanaya oo laga faaidaysanayaa gaalka haddii ammaan la siiyo muslim kastoo ammaan siiyaba ammaankaa la siiyey iyo nabadgelyadaa la siiyey inay muslimiintu ilaadiyaan inay waajibta cidda ammaanka bixinaysa ama ha noqdo nin ama ha noqdo dumar ama ha noqdo addoon ama ha noqdo xor waa isku mid wa hada madhabu jamaahiiri alculamaa xataa haddii haweenay dumar ah ay ammaan siiso nin gaal ah haweenaydaa dumarkaa muslimiintii bay matashaa waa in la ilaaliyo ammaankeeda waa in la ilaaliyo ammaan bixinteeda waa in la ilaaliyo waxay ka doodaanoo culimmadu isku khilaafsan yihiin ilmaha yarkee sabiga ah ilmaha yareen qaan qaangaadhin hadduu gaal ammaan siiyo muslimiinta dagaal kala dhexeeyo oo yidhahdo kan anaa ammaan siiyey ilmaha yarkaa ammaan ma bixin karaa waay maya bay leeyihiin qaarkood qaarna waxina waa bixin karaa ilmihii yaraabaa laga doodaya marka saas way macana addoonka sidoo kaleeto muran baa ku jira laakiin cala raajix ammaankiisu waa ammaanka muslimiinta ammaan bixintiisu waa ammaan bixinta muslimiinta way macana sidaas wey sidaas ayaa macnaha laga qaaday leanno nebigu sal lay slam markuu leeyahay bacduhum iyo axaduhum iyo adnaahum iyo way camimaysaa muslimiintii o dhan baa soo wada gelaya macana wa fi saxiixayn saxiixaynka waxaa ku sugan bukhaariyo muslim min xadiidi ummi haaniin ummi hani xadiidkeeda xaaluu ka mid yahy inuu nebigu yuri sal lla alay wasalam qad ajarnaa waanu badbaadinoo ammaan baanu siinay man ajarti cidda aada badbaadisood ammaan siisay ummuhaaniye qisay oo xadiidkani waa qisadii nebigu sal alay wasalam maalintii uu furtay maka ayuu waxaa dhacday ummuhani bint abi aalib ilmaadeer bay ahayd nabiga sal lay slam nabiga in waay nin gaaladii ka mid ahaa lala dagaalamay ayay ummuhani nabad siisay oy ammaangelin siisay oy cahdiiyo ballan siisay walaalkeeda cali bin abi aalib baa marka ka war helay markaasuu wuxuu ihi waan dili ninka ummuhani ma daynayo ay muxua ah, meesha ku haysato umuhaani nabigay usoo sheegtay sal alay waslam markaasa waxay tiri rasuul ilaahayow nin baan ammaan siiyey walaalkii cali baana le waan dilayaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam qad ajarna man ajarti ya ummahaani ciddii aada ammaan siisay annaguna ammaan baan siinay umuhaaniy lagu gacan dhaafi magantaada lagu gacan dhaafi maayo saas man xadiikaasi wuxuu faaiideeyey masale khilaaf ka jiro oo ah haweenka muslimaadka ah cahdiga iyo ballanka iyo ammaanka ay bixinayaan muslimiinta ma ku laasimba mise ma bixin karaan xadiidka xasmiyey masalada lanna nabigay ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaana qaba sidaasi jumhuurulculamaa baa qaba khilaafku waxaa ku jiraan xoog badnayno cabdilmelik ibnu maajishuun iyo saxnuun oo macnaha maalik raggiisii ah ayaa macnaha khilaafsan laakiin khilaafkoodaasi muctabar saasuma fiiha ayib ammaanka marka laga hadlayaay waa ammaanka mucaqadka ah ammaanka ee waktigala waay ammaanka abadiga ah ammaanka abadiga ah dowlad baa bixin karta nadaamkii meeshaa ka jiraa qaadan kara ammaanka abadiga maxaa laga wadaa bimacnaa inuu qaato dimi inuu noqdo oo dhulka dego oo muxuu ahaaye mujtamaca iyo raciyadda ka mid noqdo jizye laga qaado ammaankaa abadiga ah, waxaad bixin kara waa uun dowladda laakiin isaga oo dhiiggiisu la daadin karay oo dhiiggiisu uusan macsuum ahayn oo khatar ku jiray oo xarbi ahaa in wakti kooban la siiyo ammaan la siiyo taa weeye midda ay qaadan karaan dadka muslimiinta ashkhaastoodii afraaddoodu ay bixin karaan waa midda labaade ammaanka ay afraadda muslimiintu bixin karaani ammaan caam ahoo dowlad iyo mujtamac dhan oo meel degan ma ah waa afraad ammaankood wa haddii dowlad doonay la doonayo heshiis in lala galo ama cahdi lala qaato ama mujtamac dhan oo meel degan in heshiis lala galo cahdi lala qaato ammaan la siiyo taasi waxa weeyaan waa dowladdaa iskale nidaamka jira markaa muslimiinta u taliyaa iskale taasi laakiin afraadda ammaangelintooda weeyaan waxay ashkaasta muslimiintu leeyihin hadday sameeyaan marka ballanta muslimiinta ay qaataan la jebin maayo loona gacan dhaafi maayo haddii kale waxay noqonaysaa dembi weyn oo aada u weyn waay oon sahlanayn saas macnaa ayib haddii sidaa la yidhi macnaheedu waxa weeyaan muslim haddii la yidhi deegaamada muslimiintu ay degan yihiin maamulada ka jira ugaasyada ka jira salaadiinta ka jira ashkhaasta ka jirtaay gaalkay ammaan siiyaan looma gacan dhaafi karo shanaadu saas looma gacan dhaafi karo ammaan buu bixiyey ruux muslima ammaan saxa siiyey waa in la ammaan siiyo waa ilaa waktigiisa uu qaadanayo kadibna wabillahi tawfiiq uu ka tegay saas maana ammaankaasi marka muxuu ahaayey waa meel waa laisku waafaqsan yaho khilaafka ma jiro khilaafka ma jiro ayib wacan cumara radi allahu canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya nabiga sal alay waslam oo yaquulu leh la ukhrijanna walle inaan bixin oon bixin alyahuuda yahuud waan bixin waalnasaara iyo nasaarada min jaziirati alcarab carabta jasiiraddeeda waan ka saari xataa laa adaca ilaa aana ka tegin musliman muslim mooye cid kale ilaa aanan ka tegin xataa ah, laa adaca ilaa musliman saiid ma qoray xataa laa adaca ilaa aanan ka tegin ilaa musliman muslim mooye cid kale ilaa aanan ka tegin rawaxu muslim baa wariy bimacnaa waxa weeye yani nabigu sal lla lay wasalam wuxuu leeyahay lain cishtu la ukhrijanna alyahuuda waannasaara saas macanaa haddaan sii noolaado yahuud iyo nasaaro waan ka saari jasiiradda carabta ilaa muslim mooye mooye cid kale ayna ku soo hadhin jasiiradda jaziirat lcarabi maana waa dhulkii waa dhulka asalka u ah muslimiinta mabda tawxiidkana asal u ah risaalada nebigana sal lay slam asal u ah maadaama uu asal u yahay laa yajtamicu fiihi diinaan waay laba diimood inay ku kulmaan looma ogola saas mana diinta islaamka iyo tawxiidka baa iskaloo asal u yahay diin kale oo shirki ah inay dhulkaa la wadaagto lama ogola saas daraaddeed nabigu wuxu uhi sal lay sl haddaanu noolaado sii noolaado waan ka saari xadiiska macnaha kutusaysa way fara badanta waxaa ka mid ah xadiis ibni cabaas cinda shaykhayn nebigu yuri sal lay slm wuxu ley ibn cabaas nebigu wuxuu dardaarmay markuu dhimanayay saddex arrimood saddexda arrimood waxaa ka mid a ah, akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab mushrikiinta ka saara jasiiradda carabta waajiizuu alwafda xadiidka waan soo maran malanay wafdigana waxaad abaalgud u siisaan wixii aan anigu abaalgud u siin jiray yani markii wafdi kuu yimaado yaysan gacan marhnaan kaa noqonin waxay ka mid ahayd nebiga sal lay slam min maxaasini akhlaaqihi salawatu rabbi waslamu caleyh haddiiba wafdi uu yimaado wafdiga hadiyaad laysa siin jiray marka wafdigana wixii aan siin jiray siiya mid saddexaadna nebigu waa dardaarmay sal lay wasalam xadiiskaas marka waxay kutusi nebiga sal ly slam inuu dardaarmay arrintaasi dardaarankiisana waxaa fuliyey cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu arda dabcan abubakr kanshe umuna helin abubakr dee muddadiisuna waa iska gaabnayd markuu sidaa xilka muslimiinta u qabtayna waxaaba markiiba ku furantay yacni waxa weeyaan riddadii muslimiintii oo diintii ka noqday qabaa-ishii carabeed oo diintii ka noqday xaalad culus way noqotay abubakr sidiiq noloshiisa khilaafada inteedii badnayd waxaa qaatay dadkaa ridoobay iyo qabaaisha sidii diinta loogu soo celin lahaa oo ridadan loo waajihi laha waktigiisuna waaba iska gaabnaaba cumar baa wakti dheeraa jaanisna helay asagaana arrintaa iyadaa sameeyey oo jasiiratul carab ka saaray wax alla wixii ku noolaa oo gaal ahaa waa midda keentay inuu khaybar yahuuddii dekanayd oo nebigu sal alay wasalam uu kula heshiiyey inay beeraan san soo marnay cumar baa ka saaray ka guura guur alaabtiina qaata taga wa kadalika shaam meel ka sokaysa iyadana oo niman nasaara ay degaleen najraan iyadana wuu ka raray guura guur in alla inta xuduuda jasiirat lcarab ah muslimiin buu kusoo reebay yahuuddiina waxay aaday shaam iyo ciraaq iyo meelaha nasaaradii wadamada kale aadeen mana oy manaa u qaxeen ayb culimada jumhuurtooda marka qaba masalada iyada ah jaziirat lcarab inaan laba diinood loo ogolayn oo diinta islaamka keliya inay khaalis u noqotoy u tiran tahay waxaana ka mid a ah imaamu maalik shaafici axmed iyo keyrkoodba laakiin waxay isla keeni layihiin jaziirat alcarab xuduuddeeday isla keeni layihiin khilaaf baa ku jira cinda salaf jaziirat alcarab ha la xadeeyo marka la yidhahdo dhulkeen la dhahaa way isku khilaafsan yihiinqaarkood waxay leeyihin jaziirat lcarab waxaa la yidhahda laga soo bilaabo ehm, cadan abyan cadan abyan waa waa cadantii muxuu aha waa cadantan hadda la yaqaano w yeman laga soo bilaabo ilaa laga gaadho riif ilciraaq ilaa ciraaq atraafteeda laga gaadho iyo riifkeeda dhulkeedan dhuldaaqa xagga dherab ama xagga ballaca waxay yidhahdaan jidda laga bilaabo iyo xeebta ku dheraran ee la siman ee badda cas haysato laga bilaabo ilaa laga gaaro shaam fiideeda laga gaaro shaam macnaha ah. yani meesha la yidhahdo muxuua suuriya iyo urdun iyo fiiddooda ilaa laga gaaro intaasaa la dhahabilan jaziirat alcarab marka dhul aada u ballaadhan waay macayaman bay gelinayaan qaar waxay leeyiin jaziirat alcarab sidaa ma aha ee jaziirat alcarab waxaa la yidhaahdaa xijaaz oo maka iyo madiina iyo yamaama imaam shaafici baana sidaa qaba oo wuxuu leeyahay way ka baxsan tahay yaman jaziiratun carab way ka baxsan tahay sidaas daraaddeed baan iyada laga saarin yahuuddii deganay oo jizye laga qaadi jiray ilaa waqti dambena ay ku soo gaadheen jaziiratulcarab marka ma ma gashana bay le laakiin maka iyo madiine iyo jidde iyo yamaame iyo dhulkanaa la yidhahdo jaziiratulcarab oo uu cumar ka saaray yahuudi iyo nasaaradii iyo wixii gaalada deganaa macnaha adiga waxa weeye xadaynteedu masalo fudud maaha khilaaf badan baa ka jira khilaaf adag baa ka jira maana ayib wuxuu deliishanaya imaam axmed caleyh raxmatullah waxaa leelaha imaam shaafici wuxuu deliishanayaa xadiid axmed iyo daarim iyo abu yacla ay soo saareen min xadiidi abi cubayda oo marfuuca ah, oo uu nebigu yuri sal lay aslam akhrijuu yahuuda ahli alxijaaz wa ahli najraana min jaziirati alcarab yahuudda xijaaz degan iyo reer najraan ka saara jaziirat alcarab واعلموا أن شر شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ذكر وحا أوشر بغن نبيذو ذا حواله ذي قبور تودي كو مساجد يميلي كو عبادة سان كبكتي ويهودي نصارى دي ساسوي معنا الإمام النووي يقول ليه هي تاسوا مدى صوبرك جزيرة العرب إلا قصاره أمركي نبيجي دردارن كيسو أها فلين تنا وحا لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساسوي معنا مسألة إجماع الصحابة وإسكوها فقين way ahayd tilaabo aad muhim u ah oo cumar qaatay bay ahayd isagoo dardaarankii nabiga fulinaya saxaabadana wax ku khilaafay male way ku waafaqeen ayib taasi marka waa xagga deegaanka inay dagaal looma ogola laakiin inay yimaadaan oy ka danaystaan oy ganacsi u yimaadaan oy safar ku maraan loo diidi maayo bay leeheen culimmada badankood say qabaan ayib allahuma imaamu shaafici iyo jumhuurtu waxay ka soo reebaan magaalada maka la yidhaahdo ayada looma ogolay leeyihiin sinaba inay u galaan xataa safar ganacsi sina uma geli karaan ayib xataa waxay leeyihiin hadday si qarsoodiya ku galaan oo la ogaado waa in xoog lagaga saaro ilaahayna waxay gaadhsiinayaan hadday xataa ku dhintaan oo lagu aaso hadday xataa ku dhintaan oo la aaso intaynan weli isbedelinna laga war helo waa in meydkooda lasoo qofoo laga saaro maka iyo xarabkeeda banaanka waa in lagu soo asiliy ila heerkaasa gaaray waxaynu deliishanayaan aayaddii qur-aanka ahayd inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada ah. gaaladu waa nijaase masaajidka xurmada leh xaramka o dhan baa laga wadaa yayna usoo soo dhowaanin sanadkaa wixii ka dambeeya waa sanadkee bacda caamihim haada waa sanadkii sagaalaadu ila waa soomahay suuratu tawba soomahay suuratu tawba sanadkii sagaalaad bay soo degtay marka sanadkaa wixii ka dambeeyey waa sanadkii iclaamka la bixiyey nin gaala masoo xajka ma imaan karaa l xaramka ma imaan karo ayib marka jamaahiirtu saasay qabaan inaysan geli karayn culimada qaar ka midana waxay ilxaaqiyeenoo ku dareen xaramka madaniga ah xaramka madaniga ana iyagana qaar baa ilxaqiyey oo waxay ku leeyihin labada xaram ma geli karaan gaal inuu galo looma ogola ayb hadda sidaasaa ku qoran xuduudda xaramka markaad kusoo dhawaado taqriiban ayaa jidadka waxaa ku yaalla boodhan dhahaya halka looma ogola waxaan muslim ahayn laba jid baa marka kala leexanaya madiinao kale markaad xaramka sii gelayso jid magaalada gelaya iyo jid magaalada korkeeda maraya oo loogu talagalay sida ku qoran muslimiinta dadkaan ahayn ama magaalada gudaheeda cidaan muslim hayn looguma talagelin saasaa ku qoran boorarka fulinteeda allahu aclam saama loo fuliyo mise loo fuliyo madaan garanayna marka wacanhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi canhu radi allahu canhu waxaa laga warinaya qaala inuu yihi kaanat amwaalu bani nadiir waxyaalaha hadda ay muxuaha diinta islaamka aada ugu ceegayaan bay gaaladu ka mid tahayo jaziiratu carab gaaladaha laga saaro baad dhahdeen faatikaanna masaajid baad ka dhisanaysaan bay dheh vatican soo meeshii uma aha kaniisadda asalka u ah la masaajid baad ka dhisanaysaa marka cunsuriyiin baa tihin bay leey niqaabkiibay baarlamaanaadkoodu intay u fadhiistaan bay niqaabkii maradii yaraydee wejiga la saarahayay bay xarimahayaan markaasa waxay ku leeyihiin xurriyad baanu nahay oo annagu wax walba waa ogollaha idinkuna cunsuriyiin baa tihin nin maro yaroo gabadhu wejiga ku xidhanayso baarlamaan u fadhiisiiyey oo shuruuc ka soo saaray ma ninkaasaan cunsuri ahayn ya yaa ka cunsurisa kan ka cunsurisan ma jiro marka xorriyad baa jirta iyo dimuqraatiyaa jirta iyo xoriyatu tadayun iyo muxuu muxuuha ruuxu wuxuu qaadanayo xor buu u yahay iyo haddaad dibi caabudayso xorbaad haddaad dibi caabudayso ama geed aad caabudayso ama saddex ilaah baa jira aada leedahay waa runtood xor baad laakiin marka ilaah keliyaa jiroo la caabudi aad tidhaahdo xor ma tihi ataa maradaaba yartaanyaanxorahaymxuu ahay dadka caqliga yar baa lagu siraa waxba la socon wacanhu radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd amwaalu bani nadiir ree bani nadiir xoolahoodu waxay ahaayeen mima afaa allahu wuxuu alla soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa wuxuu ku soo celiyey qaar ka miday ahaayeen yani afaaada waxaa laga wadaa waa soo celintaa la yidhaahdaayo gacanta gaalada laga soo celiyo nebigaa lagu soo celiyey kaana waxaad moodaa inay xoolaha asal ahaantooduba muslimiintu leeyihiin gaalada gacantooda markay ku jiraanna ay si khalada ugu maqan yihiin waxeediyo loo soo celiyo kalaa laga dhigay marka saaswaxoodii soo celiye oo loo soo celiyey marka kaanad waxay amwaalu bin nadiir ree bani nadiirkaasi waxay qoys qoys qoys waxay ree yahuudeeda saddexdii qabiila yahuudeed magaalada madiine deganaa qoys ka mid ay ahaayeen oo waxay ahaayeen eh, reer bani qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda reer bani nadiirkan waxaa ugu horeeyey nimankii la dhihi jiray reer bani qaynuqaac saddexdoodu markuu markuu nabigu magaalada madiine yimid heshiis buu la galay heshiis qodobale oo wada noolaansha ah buu la galay heshiiskiibay marka qoys qoys u jabiyeen qoyskii ugu horreeyey jabiyey bani qaynuqac bay ahay bacda badrin bay ahay dagaalkii beder kadib bay jabiyeen waase keentay in lala dagaalamo heshiiskii labaad qoladii labaadee jabisay bacda uxud bay ahayd oo waxaa jabisay reer bani nadiir oo nabiga inay dilaan bay isku dayeen sal ly slm si qarsoodi ah inay dilaan axzaab markay dhacdo dagaalkii axzaab uu dhacayna ama isagoo socdaba oo muslimiinta la dul degan yahayna waxa ballantii ka baxay reer bani qurayda saddexda qabiilba si kala dambaysay uga baxeen cahdigii ballantii nabiga sal lay slam markaasuu nabigu sal lay slam saddexdaba weeraray kaanat waxay ahayd amwaalu bani nadiir reer bani nadiir marka marka ballantii ka baxeen nebiga dilkiisana isku dayeen ayaa nebigu sal lay wasalam buu markiiba ciidan ku kaxeeyey waa la weeraray kadibna waxay yidhaahdeen waxay codsadeen in aan la laynin oo la daayo waan guuraynaa bay dhaheen waaya guuraanay wixii hub ah ma qaadan kartaan ka taga laakiin wax alla wixii kaleed qaadi kartaan oo gaadiid idiin qaadi karo rartaanay markaasay guryahoodii waxay qaadi kareen albaabadii iyo dariishadihii iyo wixii alwaax ahaa way kala baxeen yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmuminiin nimanka la yidhi waay ayagii baa guryahoodii kharibahayo darishadihi albaabadii fujinaya sooma ree bani nadiir nimankaa wey marka marka xoolihii ay ka carareen baa laga hadlaya marka markii nebigu sal alay slam uu ku duuloye baqeen way qaxeen sooma xoolay meeshii kaga carareen xoolahaasi say baa la yidhahda marka kaanad waxay ahayd amwaalu bani nadiir ree bani nadiir xoolahoodii ay ka carareen waxay ahayd mima afaaa allahu mima afaaa allahu wuxuu alla u soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa kusoo celiyey oo dagaal la-aan ayagoon dagaal la gelon nina dhaawacmin nina la dilin ayaa alla soo celiyey mimaa lam yuujif kaasoo mimaa shay ka mid a lam yuujif aynan dadejinin ama aynan kicinin calayhi korkiisa almuslimuuna muslimiintii bikhayrin faras mayna ku dadejinin walaa rikaabin iyo geel toona yani iijaaska waxa la ydhahdaa alisraac fi lmashi markaad socodka dadejisaan la ydhahdaa yani iijaafka la yidhaha marka waxay ka mid aha wixii alla soo celiyeyoo aynan muslimiintu ku dadejinin kuna kicinin wax farda ah iyo wax geela soo nar kaabka waa geeli isagana gaadiidka ahaa fa kaanat waxay ahayd lilnabiyi nabiga sal lay wasalam khaasatan lilnabiyi xaalay u sugnaatay khaasatan mid gooni ku abay xoolahaasi nebigay gooni ku ahaay fa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yunfiqu mid nafaqeeya calaa ahlihi ehelkiisa korkiisa ayuu ku nafaqayn jiray nafaqata sanatin sanad nafaqadeed iyo biilkeeda sanad biilkiisa ayuu reerihiisa uga dhigi jiray oo ka nafaqayn jiray wamaa baqiya wixii soo hadhana yajcaluhu wuu yeeli jiray nebigu sal lay aslam fi lquraaci ah, wasilaaxi waa hubka ah, quraaca iyo silaaxa waa hubka way macna waxaa lagu dagaalamo cuddatan diyaarin darteed fii sabiili illaahi caza wajalla ama cuddatan xaal uu yahay mid loo diyaariyey fii sabiili illahi jidka ilaahi caza wajalla lagu diyaariy muttafaqun caleyh yani cuddada ama isticdaad weeye almaa ucidda liamri waay wixii shay loo diyaariyo cuddaa la yidhahda waxaa kaloo cuddada la yidhaahdaa isdiyaarinta lafteedana waa la yidhahda marka nebigu wuxuu u diyaariyey sal alay asalam jidka ilaahay in lagu dagaalamo muxuu ahaayey tawxiidka lagu faafiyo muttafaqun caleyh marka xadiidkani wuxuu faas uu sheegayaa xoolaha fayga iyo sida loo qaybiyo waa kaan soo kala sheegnayo xooluhu qaarna waa haniimo oo dagaal baa lagu qabsaday qaarna waa fay oo gaalada intaa lala dagaalamin bay ka carareen iyagoo marka laga tegay baa lasoo qaatay fayga iyo haniimadu way kala duwan yihiin cala araajix culimada qaar isku mid bay ka dhigaan laakiin cala araajix way kala duwan yihiin masrifkoodiiyo meesha lagu bixinayana way kala duwan yihiin haniimada fii suurati alanfaal baa lagu qaybiyey waaclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumuusahu walirasuuli walidi lqurbaa arbacatu akhmaaska laga aamusayna xaale ciidankiibaa amaa sayga oo gaaladu waxay ka carartay ah isaga waxaa lagu qeybiyey fii suurati alxashri ma afaaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini waa sabiil soo ma saas weyaan qoladaasaa iskale allah rasuulkiisa muxuu ahay masaakiinta socotada qaraabada nebiga wahaakada ayaa iskale saas daraaddeed nebigu sal lay slam gadaaldaba waa ka laga sii yidhi lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarin soma saas daraaddeed nebigu wuxuu ku khaas yeeloo aada u siiyey muhaajiriintii soo soo soo hijrootay fuqaradoodii buu nebigu siiyey sal lay slam ree ansaareedoo reerkii meesha degi jiroo madiine degi jiro wax uman lagama siino oo iyagu dee magaaladoodii bay deganeen beerahoodii waxoodii bay lahayn laakiin waa ka rabbi dib ka ammaanay waaladiina tabawa'uu addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayutiruuna calaa anfusihim qaybintii muhaajiriin la siiyey ansaari kama xumaanin bal walaaladood bay u dooreen marka nebigu sidaasuu u qaybiyey sal ly slam marka qaybtaas waa xoolaha sayga ah meeluu nebigu ku bixin jiray waxaa ka mid ah reerihiisa ilan haniimada reerihiisa diilkooda iyo nafaqadooda hal sano uga dhigi jiray wixii soo hadhayna wuxuu gelin jiray hubka jihaadka wax lagu dagaalamo isdiyaarin halkaasuu gelin jiray nebigu sal alay slam marka masrifka lagu bixinayo sayga xoolahoodu halkaas weeyaan ayib waxaa kaloo xadiiska laga faaidaysanaya shayga khumus ma leh shayga lama takhmiisiyo khumus laga saarayo ma jiro waana sida ay jumhuurtu qabaan khilaafan lishaafici fii axadi qowlayhi shaaficibaa aqwaashiisa mid ka mida ku tegey sida haniimada loo takhmiisinayo baa saygana loo takhmiisinaya waana qowl daciifa wa sida raajixa ma laha wamaa baqiya wixii soo hadhay yajcalhu wuu yeeli jiray filkuraaci fardaha iyo wasilaax hubka cudatan diyaargaroobid darteed fii sabiili illahi uu diyaargaroobay yani kuraaca marka waa fardaha yani koox farda ah baa kuraaca laisku wacan mucaadi bni jabalin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kazawnaa waan duullay maca rasuuli lahi sal ly slam nabiga la jirankiisaanu duullay khaybara baan ku duullay fa asabnaa waan asiibnay fiiha khaybar dhexdeeda hanaman ari ayaanu asiibnay faqasama waa qeybiyey fiinaa dhexdanada rasuulullahi sal lay wasalam aaifatan qayb arigii ka mid a qayb aigii ka mid ayuu noo qeybiyey wa jacala wuxuu yeelay baqiyatahaa ariga intiisii kalena fi lmaqnami haniimada dhexdooduu yeelay yani qaybna wuxuu rag dadbu si gooniya u siiyey qaybna haniimadii guud ee ciidanku ka dhexaysay buu ku daray rawa waxa wariya abu daawuuda baa wariye warijaaluhu rijaashiisuna laa ba'sa bihim wax dhiba ma qabaan waayo ibn cabdilhaadi fi lmuxaram wuxuu leeyay rijaaluhu iqaat ibnu qataan buuna kasoo guurinaya sheekh albaanina wuxuu leeyahay fii saxiixi sunan abi daawuud waa xasan buu leeyahay xadiidku wuxuu kutusaya xadiidku masaladan horey usoo marnayo ciidanka qaar ka mida in cafiye iyo siisma lagu khaas yeeli karo ayna la wadaagin ciidanka intiisii kale waana masaladaa soo tilmaanoo nafalka ahayd wey macana falkii mashruuciyadiis ayuu ku tusaya macnaha waxaana xadiidkan daliishaday culimmada qaba haniimada asalkeeda in nafalka laga bixinayo khumuska ma ahe haniimada asalkeedaan laga bixin culimadii tiri baa daliishanaysa wacan abi raaficin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal ly wasalam innii anigu laa akhiisu ma burinayo oo ma fasaadinayo bilcahdi ballanka walaa axbisu mana xabisayo oo ma reebayo oo ma xanibahayo arusula ergooyinka ergooyinka lasoo dirsadayna ma reebayo oo ma ceshanayo waxa weriya abu daawuuda baa wariyey wnasaa-iy nasaa-i kadalika xaakim iyo bayhaqi iyo tabarani wasaca waxaa saxiixiyey ibni xibaana kadalika sheekh albaanina waa saxiixiyey inii laa akhiisu ma fasaadinayo cahdiga iyo ballanka gaalada naga dhexeeya anigu jebin maayo mana fasaadinayo mana muxuu ahay mana burinayo mana burinayo ayib waa qodob asaasi ah oo nebiga sal alla alay wasalam cuhuuddiisii isagiiyo gaalada dhex mari jirtay cahdi isaga xaggiisa ka jabay lama hayo gaaladaa jabin jiray cuhuudda markay iyagu ka baxaan oo buriyaan buu nebigu dagaal ku qaadi jiray sal alla alay wasalam oo kale hadda toban sano markii la saxiixday oo dagaal aan inaan la dagaalamin ah laba sano markii kasoo wareegtayba ballantii bay ka baxeen waa kuwii yani waxa weeyaan muxuu ahaayey muxuu aha la dagaalgalay barubakar ayib marka cahdiga jebintiisu sida muslimka markuu ballan kula galo aad u ilaalinayso sidaas si lamida loo ilaalinaya markii gaal ballan lala galo haddaad ka baqdo inuu ballanta jebiyana oo intuu ku khayaamo uu dhib kuugu geysto adoo ku tashanayo inuu ballan kugula jiro haddii baqdintaasi gasho ha isdhihin intuusan kugu bilaabin adigu ku bilowa eh. intuusan kaaga bixin uga baxa dhihini iclaamiyo arrinta bannaanka soo dhigo wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ah. haddaad ka baqdo gaal inuu ku khayaamo ballantii idinka dhaxaysay si adigii isagu aad u siman tihiin u tuur tuur oo waxaad tidhaahdaa ballantii inaga dhaxaysa niyo ha ku tashanin markaad sidaa leedahayna ha noqoto adiyo isagu maraad u siman tihiin oo waxaa la diidan yahay intaad isdiyaariso asagoo ku tashanaya ballantii inaad ku jirto intaad isdiyaariso mar waxaagu ku wada diyaarsan yihiin inaad tidhaahdo ballanteenni way jabtay kadibna aad ku bilowdo adoo gurigaagii joogoo meesheedii joogoon isticdaad iyo diyaar garow gelin waxaad tidhahdaa ballantii ha ku talagelin asaguna markaa ha isdiyaariyo hadduu isdiyaarin adiguna markaa kadib isdiyaari calaa sawaa si aad u simantihiin waay somal maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa inta dadka cahdi lala galo in cahdigii markaa la jabiyo oo dee ummad waxa ugu xunee lagu bartaayo waxa weye inaysan ballan lahayn taasaa la diidaya ilaa nebigu ka yidhahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii ay yacni muslimiintu ay ballanta gaalada ay gelayaan ay jebiyaan oy ballanta ilaalin waayaan ilaahay wuxuu ku ciqaabaa cadowgaa inuu ku sallido oo cadowgaasi ka adkaado waa natiijo ka dhalanaysa ballanta la jebinayo ilaa heer waxay gaadhaysaa ballantu wixii lagu ballamay in sidiisa loo fuliyo caasiga nebiga sal alay wasalam xudayfa xudayfa iyo aabihii oo wada socdaa ayaa maka ka yimid madiiney u socdaa nebiga sal alay wasalam madiiney u socdaa marka dhexda iyagoo soo socdaa la qabtay gaaladii baa qabatay waxay ku yidhaahdeen maxamed iyo madiinaad u socotaan hormaya uma soconno waanu soo danaysanaynaayo magaaladan kasoo danaysanaynaa maxamed iyo hawlihiisa kuma jiro maya maya waa u socotaa idmana sii daynayno markaase waxay yidhahdeen ballan waxaan ku gelaynaa inaan haddaanu tagno maxamed iyo ciidankiisa inaanaan ku darmanaynin dagaal uu idinka idinku hayana inaanaan ka qayb qaadanaynin sidaan ugu sii daayay waayo kaca tagaan haddaydaan noo soo raacaynin dagaalkana la soo gelayn waad fasaxantihiin way soo tageen nebigay u yimaadeen sal alay wasalam dagaalkii beder baa loo socdaa markaa xaaladdu waaba aloosan tahayba xudayba nebigu u yimid wuxuu rasuul ilaahayow ballantanna waan soo gallay aniga aabbahay inaanaan dagaal kuu raacin maantana waasa dagaal baad u socotaa maa xal ma ku raacnaayo ballantii gaalada ma jebinaa mise baan ilaalinaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam nafii lahum cahdahum ballantoodii baan u oofinaynaa wanastaciinu allaha calayhim allana waan kaalmaysanaynaayo korkooda ilaahay baan u kaalmaysanaynaa ballantoodiina waan u oofinaynaaye kaca iska taga burin hayla gelina dagaalka maadaama aad ballan kula soo gasheen inaydaan dagaalka ila gelin hayla gelina kac iska taga ilaa heerkaasi xataa gaadhaysa haddaad ballan kusoo gashay dagaal idinla geli maayo banaanka ka xaskata baa leehi annagaa ilaahay tabaaraka watacala la kaashaday marka ballantu waa shay asaasi ah waay cahdiga iyo ballanta ama gaal la gal ama muslim la gal waa in la ilaaliyo taladaas wartaas wa akhiisu bilcahdi walaa axbisu rusulana wax weeye ergada ka socota dowladaha ama mujtamacaadka ama qabaaisha ka socotee la iisoo diro ama fariin xambaarsan ama message iyo waraaq ii xambaarsan ergada noocaasana ma xabisayo mana celinayo mana xidhayo mana reebayo waa celinaya say ku yimaadeen baa nabad ugu celinaya ficlan sidaas weyo dadka ergadee lasoo dirsaday intay fariintay wadeen celinayaan ammaan iyo waxay ku jiraan cahdi bay ku jiraan looma tacarudi kara lamana dili karayo waa kaan soo marnayo ninkii la dhihi jiray musaylimat lkadaab ayaa nabiga sal lay sl laba nin usoo diray laba nin buu usoo diray nabiga sal lay sl labada nin markay nebiga u yimaadeen ayaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam ma rumaysan tihiin inaan rasuul ilaahi ah markaas waxay ku yidhi adigu ma rumaysan tahay musaylimat lkadaab inuu yahay musaylime inuu rasuul ilahi ma rumaysantahay adigu maya bu anaguna kuma rumaysnin bay dheh annaguna rasuulka ma rumaysnin markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam lowlaa ana arusula la latuqtal laqataltukumaa buu nebigu sal lay wasalam haddii ayna arrintu ahayn erge inaan la laynin haddayna arrintu saa ahaan lahayn labadii nebi waa idin dili lahaa buuri laakiin arrintaa waxay tahay ergo sideedaba lama laayo saasman lamana dilo lama xanibo lama xidxido dhib looma geysto ergada waa la celiyaa ilan fariin bay xambaarsanay sooma fariintii way kusoo gaarsiiyeen fariintii inaad ka jawaabto waay jawaabtii ay celin lahaayeenba haddaad xanibto sax maaha waxaad ka garanaysaa nebigu sal alay wasalam dowlad buu ahaa dowlad buu ahaa yacni qawaaniinka iyo andimada uu kula mucaamaloonayo dowladaha kale iyo xataa qabaaisha kula mucaamaloonayo waa anzimo ka turjumahaya dowladnimo ka turjumaya ma aha fudayd iyo muxuu ahay saas unta iska yeelma saas man saasuu rasuulkeenu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka rususha yani waxa wey ergadaa laga wadaa dadka ergada ee lasoo dirsado wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi ayumaa qaryatin magaalo kasta oo ataytumuuha aad timaadaan oo fa aqamtum aad nagaataan fiiha dhexdeeda aad ku nagaataan fa fasahmukum qaybtiinnu fiihaa dhexdeeday ahaatay magaalo kastoo aad timaadaan ood qabsataan oo xoog ku qabsataan qaybtiinnii dhexdeeday ahaato waxbaad ku leedihiin wa ayumaa qaryatin magaalo kasta oo casat illaaha alla caasida wa rasuulahu rasuulkiisa caasida fa ina khumuusahaa shan meelood meesheed markii shan meelood loo qaybiyo meel ka mida iyada ah lillaahi ilaahay bay u sugnaatay wa rasuulihi rasuulkiisa uma kadibna hiya iyadu lakum idinka idiin sugnaatay macnaheedu waxa weye magaalada la qabsanayaa laga hodlaya haddaad magaalo timaadaan oo dhexdeeda ku nagaataan qaadi ciyaad wuxuu leeyahay magaalada hore haddaad timaadaan ood ku nagaataan laga wado waxa weeye haddaad magaalo timaadaan oo idinkoon dagaal ku gelin dadkeedii ay ka qaxaan ama sulxi iyo heshiis idinkula galaanoo dagaal aydaan gelin markaasuu sufay ma ah fa sahmukum fiiha waxbaad ku leedihiin sooma waxbaad ku leedihiin laakiin ma wada lihidin waayo laakiin magaaladii allah iyo rasuulkiisa caasida ood markaa la dagaalantaan ood xoog ku qabsataan shan meelood meel mooye inteeda kale idinkaa iskale oo markaa maxay noqonaysaa ya haniimay noqonaysaa sooma shan meel khumuskii unbaa laga saarayaa arbacatu akhmaaska kalena idinkaa iskale waxaa la yidhahda dhulka markii la qabsado see loo qaybiya dhulka markii la qabsado haddii sulxi iyo heshiis lagu qabsado ama gaaladu isaga qaxdo oo markaasi la tago markaasi dhulkaasi waa fay oo kale imaamka ra'yigiisay ku xidhan tahay hadduu qaybinayo ciidanka u qaybinayo hadduu baaqi yeelahayo hadduu si kaleeta ugu talinayo isagay la jirtaan sidii faygaba isagu u talinayso fayg isaguma talinayso laakiin dhulkii intay ku dagaalamaan magaaladiisa ay xoog ku qabsadaan magaaladaa dhulkeeda meelood meel baa laga bixin oo khumuskii ah inta kaleetana ciidankaa iskale sidaasuu xadiidku faaideynaya waxaa laga faaidaysanayaa masaladaan horey usoo marnayo shayga sidiisaba xumus lagama bixiyo soma lanna muxuu yidhi fasahmukum fiiha waxbaad ku leedihiin mooye khumus lama sheegin laakiin haniimadii waxaa la yidhi fa ina khumusaha lilahi wa rasuulihi khumus baa laga bixinaya marka waa haniimada ama faygu khumus male wa hada huwa raajix madhab aljumhuur way saas hor sheegnay macna mas'alada ku saabsan dhulka ama xoog ha lagu qabsado ama sulxi ha lagu qabsado oo dadkii deganaa inta loo tegay heshiis ha ogolaadeen kadibna sidaa muslimiinta ha ugu soo wareegto ama inta lagu dagaalamay ha lagaga xoog bato sidaa muslimiintu ha ku qabsadeen masalada dhulka iyo qaabka loo qaybinayo khilaaf aad u adag baa fuqahada dhexeeda ka dhexeeya ra'yiga ugu fiicanna waa ra'yiga imaamu maalik caleyh raxmatullah ibnulqayimna uu rajaxay iyo keyrkiiba oo waxay leeyihiin dhulka sidiisaba amruhu ila alimaam imaamku siduu maslaxo u arka buu samaynayaa haddii maslaxad dhido ciidankii dagaalka galay dhulkan in loo qaybiyo magaaladan ay qabsadeen oo iyaga lagu khaaseelo wuu samayn karaa hadduu maslaxad dhido magaaladan muslimiinta inuu ka dhaxaysiiyo oo ciidankan aan waxba laga siininna wuu samayn karaa hadduu maslaxad dhido qaarna inuu siiyo qaarna inuu ka reebana wuu samayn karaa sidaasina waxay ahayd buu leeyihi leeyihiin hadyigii nebiga sal lay slam iyo khulafadiisa saas man hadda maalan magaalada maka oo kale maka xoog baa lagu galay khilaaf waay ma sulxi baa lagu galay oo qurayshimiye is dhiibtay mise nebigu xoog buu ku galo dagaal buu ku galay khaybar oo kale nebigu sal alay aslam xoog buu ku galay uula dagaalamay yahuudii khaybar deganay markay yaabeenoo la qabsadayna wuxuu kula heshiiyey dhulka beera haddana maca dalika nebigu sal lay waslam ma qaybinino ma iyadoo dhan ma kala qaybinin cumar bin khataab radiallahu canhu dhulkii muslimiintu ay qabsanayeen khayreed intiisa badan wuxuu yidhi haddaan maanta qaybiyo muslimiinta dambe maxay yeelan doonaan wuu baaq yeelay wahaakadaa masalada dhulku amarkeeda iyo taladeedu sidii uu amiirka ama imaamka muslimiintu siduu maslaxa u arkay ku xidhanta waxaa la qaybinayo ee arbacatu akhmaadna ciidanku leeyahy khumusna uu leeyahay muxuu ahaayey sida loo qaybiyey oo oo muxuu ahaayey ay suuratu lanfaal u qaybisay taasi waa wixii aan dhulka ahayn ama masalada dhulku way ka baxsantaho ayada waxa weeyaan kayfa maa yaraahu alimaamu yani iyo maslaxada siduu bido unbaa loogu talinaya macna hada billahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم